afar صaxiix waaya waa xuruufu اlistinaa kam xuruufu ثمaaنiyatun sideedi tiri ilaa hayru siwan suwan sawaa khalaa cadaa xashaa lixan marsiinayna laysa laa yakuunu sideed waayo waa la gartay sideed waayo sax aha sideedaanu maxay yihiin maxruufa mise waa asmaa mise waa afcaal afar qayboobaa loo qaybiyaa qismun xarfun biitifaaqin qismu waa xaraf waa laisla ogolya waa ilaa keligeed iyo qismi ah ismun biitifaaqin waa qismi inu ism ya laisla ogolya waa hayru iyo siwan iyo sawaaun hayru iyo siwan iyo luqaadkeeda waa laba qaybood qismuna waa ficlu biitifaaqin laysa war ku jiro iyo iyo laa yakuuna biitifaaqin inuu ficil tahay ah ahaa saddex qayboodaad sheegtay mutaraddidun bayna alficliyati waalxarfiyati iyo qayb marna xuruuf noqota marna afcaal noqota khalaa cadaa xasha hmm, waa la sheegay alla ileh waa la gartay haddayba afar qaybood yihiin oo qaybu isim tahay oo qaybu xaraf tahay oo qaybu ficil tahay oo qayb marna afcaal noqoto marna xuruuf muxuu u yidhi xuruufulistinaa'i muxuu yidhi hay waxaa la leeyahay aطlaqa alxarfa wa araada alkelima ha waxaa la leeyahay xaraf iska yidhi laakiin kelimaad ula jeeda calaa dariiqati اlmutaqadimiin waa jawaab fiican hal cindaka jawaab ثaani jawaab labaadaa jirtayo waa iga fakatay war fiican waayo qofkii mid keenay cayaar ma haye min baabi taqliib waayo sida qoraxda shamsun qamarun qamareyn aa loo abubakar iyo cumarna cumarayn um iyo abne adoweyn waa min baabi taqliibi xarafkiiya la qallibay oo intii kale laga qallibay labadaas jawaaboobaa laga bixiyaa khalaa cadaa xaasha maxaa lagu garanaa markay ficilta iyo markay xarafta maxaa lagu kala garanaa haa khalaa cadaa xaasha saddexdaasoo lama dhihin marna xuruufay noqdaan marna afcaalay noqdaan mahaydin maxaa lagu kala garanaa khalaa cadaa xaasha marna waxay noqonayaan xuruuf oo waa xuruuf jeer marna waxay noqonayaan afcaalo waa ficil maadi maxaa lagu kala garanaya mustanaha ka dambeeya markuu hoos dhigan yahay markaas xarafay noqdeen mustanaha ka dambeeya markuu kor dhigan yahayna ficil weeye saasaa lagu kala mayagaaba isku egba saasaa loo kala duwaahe waa yahay mustanihiyaan galnay falmustanaa kii la soo reebay إdaa kaana اkalaamu taama falmusطnaa kii lasoo reebay bilaa lagu soo reebay yuusab waa la kordhiga idaa kaana alkalaamu kalaamku hadduu ahdo taaman taam muujaban lakor muujaban oo la sugay maxaa loola jeedaa kalaam taama maa dukira fiihi اmustanaa minhu waxaa loola jeedaa kalaam mustanaa minhu wax laga soo reebay la sheegay saasaa loola jeedaa tam kalaam taam maxaa loola jeedaa maa lam yataqadam calayhi nafyu walaa shibhu wahuwa اnahyi wاlistifhaam muujab soo kumaana weydiin maa huwa almuujab maxaad ku jawaabtay maasha lagu hagaajiyey yaa haysta kan ninkaasaa ka jawaabay ha muujab maxaa la yidhaahdaa lagu yidhi maa lam yataqadam calayhi nafyu walaa shibhuhu wahuwa nahyu wاlistifhaam waa waxaa nfyi iyo shibu nfyi midna ka hor marin shibu nfyina waxaa la dhahdaa annahyu wاlistifhaam waa la gartay haddii kalaamka hormaray tam yahay waa tam kalaamka hormaray waa tam waana muujad adawaadka wax lagu soo istisnoonaana waa ilaa isimka mustasnaha lasoo reebay xaaladaasoo kale xukunkiisu u yahay mansuub wey wax kalena kuma banaano miaal u keen kalaamkiio taama oo muujab ah aaladda wax lagu soo reebna ilaa tahay qaama alqawmu ilaa zaydan ilaa zaydun ma dhihi karnaa maya saxiix ah, geesi alla ma xiro saas weeye ah, qaama alqawmu ilaa zaydan icraab qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi zaydun faacilu qaama marfuuc bqaama wa calaamatu alqowm wey qaama alqowm alqowm weyse alqowmu faacil qaam wa ficanta alqowmu faacil qaam marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii akhirihi ilaa ilaa adaatu istisnaa'in zaydan zaydan zaydan mustasna mansuubu bila wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akhir maxabsheedku halkaasuu ahaa meeshaas waa inaan la dayicin waa la gartay kalaamku markuu taam yahay waa taam mustana minhugii waa la sheegay laakiin waa kayru muujab muujab ma aha haye muxuu noqonaa isimkii la soo reebay oo ilaa lagu soo reebay ya laba wajaa ku bannaan maxay kale yihiin ya in mustaطnaha mustaطna minhuga laga bedelo waa weji o weja kale iyo in lg la nabiyo lagu nabiyo cala اstinaa'i labadaasaa ku banaan misaal u keen kalaamkiio taamaho kayru muujiba oo ilaa wax lagu soo reebay maa qaama qowm nafya ka hormara kalaamkii hadda ma ahan waxa weeyaan muujab ma ahan muujab ma ahan nafya ka hormaray maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun ilaa zaydan labadaba dhihi karnaa haye haddii la rafciyo maxaa la exraabaa ilaa zaydun haddii la yidhaha zaydun maxaa la exraaba bedela kaa laga bedela mubdalmilug waa keen alqowmu weeye haddii oo la nasbiyana maxaa lagu nasbinaa istisnaa lagu nasbinaa kalaamku hadduu naaqis yahay kollayba naaqis hadduu noqdo waaba iska manfiye oo muujab maba noqdee mar hadduu naaqis noqdee kalaamku markuu naaqis yahay mustanihii la soo reebay xukunkiisu muxuu noqona a a icraabkiisu muxuu noqona lama socdo haye calىa xasabi اlcawaamili caamilka wuxuu u baahan yaha laga dhiga haye caamilkiio faacil u baahan misaalkiisi keen maa qaama ilaa zaydun hadda lama sheegin mustasna mindi maa qaama ma istaagin aa layidhi cidda aan istaagin lama sheegin khalaas kalaamka marka ilaada ka horeeya wuxuu u baahan yahay aa laga dhigaa ilaada ism ka dambeeya ilaa ism ka dambeeya marka maanta kalaamka ilaa ka horeeya wuxuu u baahan yahay ficil waay faacil u baahan yahay waa la rafcina marka maxay zaydun maanta ku rafcisan tahay faacilnimo ilaaduna waa mulqaad waaye waaye waxaad sheegtaa kalaamka ilaa ka horeeya isagoo mafcuul u baahan mustana lama sheegin kalaamka waxaa la yidhi markaasoo kale isimka ilaada ka dambeeya mustanaha waxaa laga dhigaa wuxuu u baahiyay caamilka ilaada ka horeeya wamaa darabtu ilaa zaydan waa yahay wamaa darabtu ilaa zaydan darabtu kalaamkaas wuxuu u baahan yahay kalaamkaas waa ficil iyo faacil mafcuul bihii u baahan yahay ilaa ismka ka dambayd maxaan ka dhigaynaa mafcuul bigii darabaan ka dhigayna mafcuulnimu ku nisbiya ilaadana waa mulqaad ma camal falaydo waa la gab kalaamka ka horeeya ilaa isagoo jaar majruur u baahan misaal u keen wamaa marartu maanan soo marin ilaa bizaydin zayd un baan soo maray waa yahay bizaydin jaar majruurkaas halkaa lagu tacalujinaa maraa lagu tacalujinaya warkaas waa war wanaagsan walmustanaa kii la soo reebay bikayrin lagu soo reebay wa siwan lagu soo reebay wa suwan lagu soo reebay wa sawaan lagu soo reebay majruurun laa hayru jarin jaa'isan jar wax aan ahayn uma bannaana isimka lagu soo reebay hayru iyo siwan iyo luqooyinkeeda maxaa la exraabaa yaa jawaabay adigu yaa jawaabay waa hagaaجiyad allah ku hagaajiyo jad maxaa loo jaraa maxaa loo jaraa isimka hayru iyo siwan ka dambeeya maxaa loo jaraa oo jar keliya u qaata haye nin si wanaagsan u jawaabaan rabaa adeer adiga xad u jawaabi laadahay waa la jawaaba inta lasoo diyaariyo haye asmaada oo kayru iyo siwan aa ah, waxay laazimaan idaafo weligood mudaafay noqdaan isimka ka dambeeya sababta loo jeraha waxay tahay waa mudaaf ileyh ah, wax kalimada noqon karo isim ka dambeeya weligood hayru iyo siwan waxay laazimaan idaafo ayagu mudaafay noqdaan isimka ka dambeeya mudaafilay noqdo mudaafileyna waaba la jira hadde mayla socotaadee u fiirso marka hayruda markii wax lagu soo istisnoodo iyo siwan hayruda laftirkeeda maxaa la exraaba waa hurdaaha ka gudu haye maasha allah hadda waa wada dhegaysateen ogow waa fadhiday markuu dhegaysanaaye asna waa qabto waa soo degay adna waa sheekayday saasay marka noqotay natiijadii iyo midhihii lakala gurto waa yahay hayru iyo siwan ayaga waxaa la ecraabaa isimka ilaa ka dambeeya musanaha wii la eraabi jiray u fiirsada ilaada isimka ka dambeeya oo musanaha la yidhaah wixii la eraabi jiraa la eraaba hadalkaas ma la fahmo haddii kalaam taama hor maro oo muujab ah ayruna wax lagu soo isatnoodo ayru maxaa la eraaba yaa jawaab ku yii ninkaasaa la weydiiyey maxaa la eraaba waa la nasbinaa misaala lagaaga raba qaama alqawmu ayra zaydin ir ismka zaydka ayru ka dabay waa la jaraa ila waa mudaaf ilayhi laakiin ayadaa qaadane icraabka isimka ilaa ka dambey qaadan jiray qaama alqowmu qowmkii ay istaageen hayra zaydin zayd marka laga reebo saxiix mayla socotaa kalaam hadduu hormaro taam ah, laakiin hayr muujab ah hayruna wax lagu soo reebo ama siwan isimka ka dambeeya siwan iyo hayru isaga horta muxuu noqonaa icraabkiisu asagoo iska majruur ma kala male hayruda laftirkeeda maxaa la exraaba hadduu ka hor kalaam taam ah laakiin hayru muujab ah laba wejaa hayru ku banaaniyo siwan labada wejxay kale yihiin albedelu wanasbu cala اlistinaa'i in istinanimo lagu nasbiyo waa bannaan ku dhowaa maa qaama alqawmu hayra zaydin waa banaanta istina in lagu nasbiyaa wejka labaad maa qaama alqawmu hayru zaydin saas u kala dhigdhiga qofka aduu isagu dadaalo duusan dadaalin halkiisii u fadhina waa yahay mayla socotaa adeer mayla socotaa ha adigaa sokayniya haye kalaamku hadduu naaqis yahay kayru maxaa la ecraaba kor u dhawaaq diga muxuu leeyahy maasha hadda waaba hagaajaydahe hoos xadugu dhehe bal ilahay awoodii ha lagaa faa'iidayste halkaada dhan arbaa fadhido afkaaga fiirayda ha marka kayrigu calaa xasabin cawaamiday noqonay fiiriyo haddii uu ka hormaro kalaam naaqisa kayruga laftirkeeda raacdaasaa waxaa la saaraa calaa xasabi alcawaamil miisaali ayada ayadoo faacil u bahanya kalaan kore ma qaama ma qaama kalaam naaqiso faacil u bahan keen ee kayru ka dabamare ilaa maxaytaa sheegi ha ilaa keene kayruyan ma joogi ma qaama ayru zaydin saasaa la rabaa inaad u tadbiiqido waxoogaa tadbiiqa dhibaha waa u fahmo asagu si daqiiqu u fahmo ma qaama khalaas waxaa leedahay xay u baahanta qaama faacil soo maahan ayru zaydin ha ayrudu waa faacil ayadoo kalaamka hore mafcuul u baahanya misaal ku dar maasha allah wamaa darabtu ma garaacin hayra zaydin isagoo jaar mas-uul u baahan wamaa marartu bigayri zaydin maasha allah axsanta axsanta axsanta maasha allah waa hagaajiday adeer mayla socotaa saasa haye si wanaan jaarin ayr waa ka gudub isimka siwan lagu soo reebo siwa isimka lagu soo reebo isimkaas horta asaga maxaa la raaba ha ka qaado ka qaado ya su-aasha hadaan fahmin lama jawaabo iigu celi a la idhaha dhegaysi haddan kugu celinaa siwan isimka ka dambeeya oo musasnaha ah lagu soo reebay maxaa la iraaba raabkiisa sheeg ma la nasbina ma la rafcina ma la jaraa ee dhehade waa la jaraa maxaa lagu jaraa idaafaa lagu jaraa mudaafu ilayhi nimaa lagu jaraa e, mudaafu ilayhi inuu yahay aa lagu jaraa iga dhig marka isimkii siwan lagu soo reebay siwaan laftirkeeda maxaa la iraaba weliga ayru asal ka dhigina isimka ilaa ka dambeeya isimka ilaa ka dambeeya wixii la jira alexraaba haye kalaam taama oo muujaba inta sheegto si waa ka dabamari qaama alqowmu siwaa zaydin siwaa marka exraabkeedu maanta waa maxay ee shar exraabkeeda waa mansuub waay aawa calaamatu nasbihi fadxadi waa lagu qadaraa kalaam taam ah hayr muujaba ah hormarya siwa waxaan ku soo reeb maa qaama alqowmu siwaa zaydin wa siwaa zaydin صaxiix marka siwaa maxaa ku qadaran haddaan rabna waxaan ku qadarayna xarakadii oo mustafnanimo inta ku nasbida fadxaan ku qadarayna haddaan rabnana bedel alqowmigan ka bedelayna damaan ku qadarayna kalaam صaxiix kalaamku hadduu naaqis noqdo naaqis hadduu noqdo kollayba maba aha muujib waa manfi hadduu naaqis noqdo si waa maxaa laeraaba maxaa laeraaba jawaabtaas sax ma aha maxaa la eraaba kalaam naaqisaa hormaray adawaadka wax lagu soo reebaana waa waa isi waa calىa xasab اcawaamil اraaba caamilka ka horaya wuxuu u baahan yaha laga dhiga ayadoo caamilka ka horeya siwaa ugu baahan yaha faacil misaalkeeda maa qaama siwaa zaydin siwaa maanta ay xraaban tahay waa faacilnima xraabanta maanta haye asagoo kalaamkasi waa ka horeeya mafcuul u baahan yaha misaal maa ra'aytu siwaa zaydin siwaa maanta maxay xraaban tahay mafcuulu bihi inay raabantaa isagoo kalaamka ka horeeyaasi waa jaarumajruur ku tacalluqa u baahanye misaal maa marartu maa marartu ha hadde maxaad ku didi bisiwa zaydin maasha allah axsanta waa hagaajiday waa yahay wlmustahnaa bikhalaa waxdaa waxaasha ada xaashaa isimka lagu soo reebo oo musanaha ah laakiin adawaadka lagu soo reebaa khala iyo cadaa iyo xaashaah maxaa la eraba maasha allah waa la nasbi karaa waana la jeri karaa haddii la nasbiyo maxaa lagu nasbiyey mafcuul biya laga dhigo waxaa ka horeeya wuxuu yahay markaas ficil haddii la jero maxaa lagu jeray marka adawaaddan khalaacada xashaaha marka la jiro ayagaa xaraf jar ah isimkaana waa majhuurkii maa sha allah jazaaka allahu khayr miaali qaama alqowmu khalaa zaydin haye haye khalaa zaydan zaydan markaas mafcuul bihi waayo maa sha allah haye cadaa cadaa camrin waa isku mide eh. cadaa zaydin cadda camrin cadaa zaydin qorta ku wadee cadaa zaydin cadaa zaydan haye xashaa xashaa zaydan xashaa zaydan axsanta jazaaka allahu khayr waa hagaajida waayahay kii soo dadaalaa wax keena marka darsiga la akraayana soo jeedan hurdaynin baabla baabla haadaa midkaanu baabla la baabkeedi wey laa baabkeediian hadda gelayna horta waa la soo maray ardagay u darantaha la yidhi waa dhimantoo waa soo socotaa nashiiday u darantaha isagaa laga sugaa laa meeqaan soo marnay laa meeqaan soo marnay yaa sheegi karaa ajruubiga intaan ku soo marnay laa haye hal xabaadu adigu haydaa adna adiga xal haydaa meeqaad haydaa adiga labaad haydaa labadii sheeg ayadoo naahiya ficil mudaaric jasminayda laa taxzan allaha macana iyo ayado may waa isku halla waayo macnaha kal ayadoo xarf xarf min xuruuf ah waa la iskugu tego waa la sheegay hal inuu sheegaan rab waa iskugu tagteen marka labadaasaad soo marteen laa ogaada ah, la waa badan tahaye hadda labaan soo marna mid waxay ahayd laa naahiya ficil mudaarica jasmi jir midna waxay ahayd xarfun min xuruuf waxbaa la iskula cadfi jiri jaa zaydunaa yimid laa camrun camar ma imaan hadda laa saddexaadan halkaan ku gelaynaa mid afraad iyo mid shanaad iyona waa noo dhimayn laa dii saddexaad aan inta ku qaadayna laadan waxaa la idhaha laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabar laadan waxaa la idhaha laa naafiyatu liljinsi jinsiyay anfidaa waxay camal fashaa ina siday u camal fali jirtay ina iyo akhawaaddoodu siday u camal fali jireen ay u camal fashaa ina camalfalkeedu ma la xasuustaa tansibu اlisma wa tarfacu اkhabar soo maaha sidiyay camal fashaa laa naafiyatu maxaa laha liljinsi jinsiyay anfidaa shay isimka ka dambeeya nuuciisa iyo jinsigiisoo dhan meesha laguma arko wey marka waxaa la dhahdaa laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina تنصب الاسم وترفع الخبر horta leeda aan ka hadlayna baro اعلم ogow allaha ku ogeysiiyo ee ogow cilmi u yeelo أن لا لا tansibu way kor dhigtaa annakiraati isimyaalka nakiradaas bikayri tanwiinin tanwiin la'aanay kor dhigtaa idaa baasharad markay la xidhiidsato annakirata nakirada walam tatakarar aysana soo laalaaban laadu naxw laa rajula wax nin la yidhaha jinsiga rajul la yidhaah fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna iclam ogow allaha ku ogeysiiye anna laa tansib way kor dhigtaa an nakiraati nakirooyinka bikayri tanwiinin tanwiin la'aanay kor dhigtaa idaa waktigiiyay kor dhigtaa baasharad ay la mubaasharato oo ay toos ula xidhiidsato laadu an nakirata isimka nakirada oon loo dhaxayn walam takarar laa laaduna aysan soo laalaaban wadaalika misaalkii naxwu laa rajula wax nin la yidhah fiiri hal nin kama hadlaydo jinsiga rajul la yidhaah si daari daarti dhexeed ma ahani haddii saas la yidhaahdo hal mid kuma jiro laba kuma jirto boqol kuma jirto sidiisaba wax rajulnimo jinsigeeda kuma jiro w jinsiga nuucaasoo dhan jinsigaasoo dhan maba ku jiro wey jinsiga nuuc waa kala duwan yahay jinsigaasu maba ku jiro wey marka fiiri marka shuruuday leeda markay camal faleedo kisba maran qaadayna waa yaba yaraynaynaa shuruudda iclam ogow ana laa tansi way kor dhigtaa an nakiraati waxaa shardi ah isimkeedu iyo kabarkeedu inay nakira noqdaan waa shardiga koobaad an yakuuna smuha wa kabaruhaa nakiratayni waa shardi isimkeeda iyo kabarkeeda labada inay nakira noqdaan wax macrifo leeda kuma camal fali karto iyadu laa naafiyat ljinsi shardiga koobaad marka muxuu noqday an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakirateyn isimkeedu iyo kabarkeedu waa inay labadaba nakira noqdaan ma la fahmo waay an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni isimkeedu iyo kabarkeedu labaduba waa inay laba nakiro noqdaan ma la fahmo intaas shardigaas waxa weya an nakiraati baa laga qaada biayri tanwiinin oo u soo laabaynahay shuruudda kale u gudub biayri tanwiintan waa dheeray rabtaa idaa baasharad markay la xidhiidhsato annakirata waa shardi labaad waxaa shardi ah an yataqadama smuha calaa khabare isimku waa inuu soo horeeyo laaday isimku isku xigsadaan laa rajula laa rajula laada iyo rajula soo iskuma xigaan haddeer waa inay saas iskugu xigsadaan an wa an yataqadama smuhaa calaa khabariha isimku waa inuu soo hormaro oo looda ku xigsado oo kabarku uusan soo hormarin haddii kabarku soo hormaro laa fiihaa qawlu walahum canhaa yuusafuun maya ma camal fali karto ma camal fali karto shardigii labaad waa la hayaa soo maahan anlaa yataqadama smuhaa calaa khabarihaa waa inaan an yataqadama smuhaa de an yataqadama smuhaa alla maaha an yataqadama smuhaa isimkeedu waa inuu hormaro oo uu ka soo hormaro calaa khabarihaa laba shardi ma la hayaa walam takarar laa laadun waa insa soo noqnoqon laa xawla walaa quwata ah, waa inaan la dhihin ah, falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj waa inaan la soo celcelin laada hadii la soo celceliyo warkeed waa noo soo socda ah, waa inaan la soo celcelin laa xawla walaa quwata waa inaan la dhihin oon la soo celcelin laadi ma la fahmi taas shardiga saddexaad waanlaa yadkula calayha xarfu jar xaraf jaar waa inuusan gelin waanlaa yadkula calayha xarfu jar xaraf jaar waa inuusan gelin waa inaadan dhihin ji'tu waa imid bilaa zaadin bilaa zaadin bilaa zaadin ji'tu bilaa zaadin waa inaadan dhihin bilaa zaadin bilaa shakin lagaa yeeli maa taas meeqa shardiyaad haydaan saddex shardi maad haydaan waxaan maanta odhan daldalhay afar shardi haa raggaasaa ila socda ragga gobol wa iga hareen shardigii koobaad wuxuu ahaa an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni isimka iyo kabarka labaduba waa inay nakiro noqdaan shardigii labaadna an yataqadama smuha calaa khabarihaa shardigii saddexaadna walam takarar laa shardigii afraadna anlaa yadkhula calayhaa xarfu jarin hayehe afar shardi ma hayda waay afartaa shardi waa in la helaa afar shardi marka la helo biqayri tanwiinin sharxina dhegeysta marka afarta shardi haddaan la helin camalfalkeedu waajib ma aha afarta shardi waa in la helo marka camalfalku waajib yahay biqayri tanwiin maxaa loola jeedaa isimka ka dambeeya laada ah waxaa loo qaybiyaa mufrad iyo kayru mufrad isimka laada ka dambeeya maxaa loo qaybiyaa mfrad iyo غayru mfrad baabkan haddii la joogo mfrad maxaa la yidhaa likuli maqaami lahu maqaalu meel walbaa war u gaarahay leeda meel walbaaba war u gaarahay leeda ee un kii hore laiska joogima baabu macrifati calaamaati اlcraab markaan joognay mfrad maxaa la dhihi jiray maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihimaa walaa min alasmaa اhamsati saasaa la dhihi jiray markaan maraynay baab mubtad wاkhabr mfrad aa lhi maa laysa jumlatan walaa shabiiha bijumlati halkaana qaacido kala qaado maa laysa mudaafan walaa shabiiha bimudaafi a la yidhaahdaa halkaan marka la joogo mfrad waxaa la yidhahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiiha bimudaaf waa waxaan mudaafna ahayn mudaafna shabihin ma la fahmo halkan baabla baabka soo socdana waa lamid baabmunaada baabmunaada waa lamid labadaas baab adoo jooga weliga baabla iyo baabmunaada markaad joogto mfrad maxaa la yidha dii lagu yidhaahdo maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaafi aa la yidhahdaa waa waxaan mudaaf ahayn shabiihna aanna shabihin mudaaf mudaaf waa la yaqaan mudaafuleyya ka dambeeya sida laa saaxiba cilmin mamquutun laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiib ah mamquutu wax loo caruuro ma ahanin laa saaxiba cilmin saaxiba waa mudaaf cilmina waa mudaaf ilayhi waa kaasaa mudaaf ism laada marka isimkeedu muxuu noqday mudaaf laa saaxiba cilmin saaxiba waa mudaaf soo maaha maanta laada isimkeedu mudaafu noqdayde marka shabiih bilmudaafna maxaa la yidhahdaa ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu ma tasala bihi shayun min tamaami macnaa waa wuxuu la xidhiiro wax macnihiisa taam yeelaayo wax macnihiisa taam yeelaya ka dambeeyo gadaal kala xidhiira ma tasala bihi shayun min tamaami macnaa saasaa la yidhaahdaa shabiih bilmudaaf ma tasala bihi shayun min tamaami macnaa waxaa leedahay laa daalican jabalan xaadiru laa daalican jabalan buur mad korayaa xaadirun mid jooga ma ahaanin laa aalican jabalan aalican taas weeye aalican taasaa shabiih bilmudaaf ah maxaa yeelay gadaal waxaa kala xidhiida wax macnaha dhammaystira waa jabalan jabalan taas wey ka dambayda laa aalican jabalan maaa l daalican kaliya ma lafahmi macnuuma dhamaystir hadaad tira daalican mid koraaya xuu kora markabu kora ma diyaaradu kora ma buuru kora xuu kora ma la fahmi karo macnihiya dhammaystiraa jabalan laa daalican mid koraayo jabalan buur xaadirun mid jooga ma ahaanin shabiih bilmudaaf waa kaasa marka laada isimkeeda waxaan idhi maxaa loo qaybiyaa mudaa waxaa loo qaybiyaa mufrad iyo kayru mufrad ah, laada isimkeeda waxaa loo qaybiyaa mufrad iyo kayru mufrad mufrad baabkan maxaa la yidhaah maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waa waxaan mudaaf ma ahayn mudaaf ma shabihin sida waa kana isagoo shuruudii laga helay laa rajula fi daari laa rajula waa rajuladaas waa mufrad maxaa yeele mudaafna ma ahan mudaafna ma shabihin ma la fahme waa kaasaa laada isimkeed mufrada marka isimku hadduu mufrad noqdo waa la bineeyaa yubnaa calaa maa yuusab waxaa lagu bineeyaa wixii lagu nasbi jiray ism mufrada maxaa lagu nasbi jiray sabxo soo ma ahan rajula waa ism mfrad waa leedahay laa rajula fadxa ku binin haye musane musane maxaa lagu nasbi jiray ya soo maaha ya-aad ku binayne laa rajulayni fi daari ad leedahay jamc mukaru saalim waxaa leedahay jamc mukaru saalim maxaa lagu nasbi jiray ya soo ma ahan waxaad leedahay laa laa muslimiina fi lbaladi laa muslimiina ya-diyaad ku binayne yada ku binayn yada ku binayn jamcu muanai saari maxaa lagu nasbi jiri kasro ma taa kasradiad ku binaynay laa muslimaati fi daari adlan marka hadduu isimku mufrad yahay yubnaa calaa maa yunsab wixii lagu nasbi jiraa lagu binayna ah, laada isimkeedu markuu mufrad noqdo waa la binaynaa horta bikayri tanwiini binahaas ula jeeda waa la binaynaa mar haddii laada isimkeedu mfrad noqdo waa la binaynaa maxaa lagu binaynaa calaa maa yusabu wixii lagu nasbi jiray hadduu mfrad yahay maxaa lagu nasbi jiray fadxo fadxadii ku binay laa rajula fi daari hadduu musane yahay maxaa lagu nasbi jiray ya laa rajulayni yadii ku binay laa rajulayni fi daari hadduu jamcu kusam yahay maxaa lagu nasbi jiray ya laa muslimiina fi daari yadii ku binay jamcun saalis maxaa lagu nasbi jiray kasro kasradaad ku banayn hadday ismulaa noqoto laa muslimaati fi daari marka laada ismkeeda hadduu mufrad noqdo yubnaa calaa maa yusab khalaas raab laa rajula laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib اlism watarfacu اlkhabara rajula ismulaa mabniyun calى اlfatxi fii maxali nasl maxalkaas ka nasbinay waa mabni mar hadduu isimka laa mufrad noqdo waa mabni waa mabni maxalka laga nasbina maxalka laga nasbina waa mabni mبني على الفتح في محل نصب في الdاr في xرف jر الdاr اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره الjاr wاlmajruuru mutacaliqaani bkhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainun kaa'inuun qabarka waa godta iyadu qabarkeedu waa godani ismkaa nasbisan qabarku waa goday waa inay la mid saa'inus dheh halkaas waxaan uga gudubnay laadii iyo shuruudday ku camalfalayday iyo isimkeedu waxa uu noqdo markuu mufrad yahayna waa misaalina maxaa noo haray hadduu mudaaf noqdo mudaaf hadduu noqdo waa la yska nasbina waa mucrab caadiya markaas hadduu shabiih bilmudaaf noqdo waa mucrab waa la nasbina labadaas waa mucrab markuu mufrad noqdona waa mabni maxalkaa laga nasbiya inta la bineeyo laakiin markuu mudaaf noqdo iyo markuu shabiih bilmudaaf noqdo waa muxrab waana mansuub waana mansuub waxaad isagoo mudaafa soo qaado laa saaxiba cilmin mamquutun laa saaxiba cilmin mid cilmi u saaxiib ah mamquutun wax loo caroodo ma ahaanin aye icraab laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu ismu wa tarfacu اlkhabara صaaxiba ismullah mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhiri saaxiba mudaaf cilmin mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhiri mamquutun khabarulah marfuucu bilah wacalaamatu rafi damatu daahiratu fii aakhiri khalaas waa cadiya soo ma hadduu shabiih bilmudaaf yahayna asna waa mucraba la nasbina laa daalican jabalan xaadirun daalican waa isimkeedii xaadiruna waa qadarkeed intaasaad maanta fahmi kartaaho icraabka waxaan kaaga ilaalinaya jabaran taasaadan fahmayn waxa lagu nasbiyey saa laguma akrino marka waa noo waktigeed insha allah dee naf nagu gaarsiino laakiin adigu isha ku qabo daalican laa daalican waa isimkii laada waa nasbisan waana tanwisayn sooma jeedin xaadiruna waa qadarkeedii waxa u dhexeeya waxba ha ku fali waageedaad gaara insha allahu hmm tartiib tartiib tartiib waa in la yaryaree la kabkabaystay maan haddii hal mar lagu daldalo carruur dhashay subag waa ku xanuunsan waayahay shuruuddii shardi ka miduhu sharxaa kitaab wuxuu sharxaa shardigii ahaa nakiradu isimka waa inay la baashirto isku xigaan laa rajula waa inay saas kugu xigaan haddii la waayo shardigaas camalfalku waa bura fiiriya labada shardiyo kalena waa la mid ma usan sharxina labada kale waa la mid haddii xaraf jaar galo camalfalka waa la weyna bilaa aad jitu bilaa zaadin ah, bilaa zaadin qabarku hadduu soo hormaraa camalfalka waa la weyna saddexdaas camalfalka waa la weyna marka shardigii ahaa wuxuu sharxaa laada iyo isimku waa inay isla baashiraan haddii shardigaas la waayu sharxa fain lam tubaashir nakiradu haddaysan fain lam tubaashir laadii haddaysan la baashirin haa nakiradii wajaba waxaa waajibaya arafcu in la godo isimkii nakirada waa in la godo meeshii laga fadxinayey waa dhammaatay camalfal lama arko wawajaba waxaa kaloo waajibaya takraaru laa laada in la soo celceliyo naxw laa fi daari rajulu walaa mra'atun iiri naxw laa fi daari rajulun laadii iyo rajulun yaa u dhaxeeya fi daari qadarkiiya soo hormaray qadarkiiya soo hormaray ma camalfali karto laadi waa in la soo cesho waana in la camal halleeyo maxaad markaasoo kale leedahay laa naafiyatun mulqaatun laa camala lahaa haa la camal hallayna mulqaatun laa camala lahaa ma camal fali karto maxaa dhacay ee shardigii waxay weyday ah, inay nakirada la xidhiidsato shardigiyaa la waayey fi daari fii xarfu jarin addaari ismu majruuru bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqri aljaaru walmajruuru mutacalliqaani bikhabarin mutaqadimin ku dar marka bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiirhu kaa'inu rajulun mubtadaun muaharan marfuucu bilibtida calaamatu rafci damatu daahirtu fi mubtadii khabara laga dhig fi daari waa jaarmajruur waa khabar muqadam rajulunna waa mubtada muakara oo gadaal maray maanta khabarkii waa soo hormaray iyo mubtadii khabar soo hormaraa la yidhaha walamra'atun alwaawu xarfu cafin laa naafiyatu mulqaatu lacana lahaa imra'atun macduufun calaa rajulin ku cadar imra'atun macduufun calى rajul wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri halkaas waxaan ku ogaanay shardigii ahaa waa inay la baashirto leeda isimka waa inay la baashirto oo ay la xiriirsato shardigii ahaa haddii la waayo camalfalkeedu waa buraya waay shardigii takraarka haddii la waayo takraar yaysan soo takraarinaa nidhi mogta hadday soo takarurtay soo noqnoqoto oo shardigii ahayaysan soo noqnoqon haddii meesha uu ka baxo oo shardigaas la waayo oo laadi soo laalaabato camal falka ma buraayo ee jaa-isu noqona daad rabtana waa camal sii kartaa daad rabtana waa camal halay karta ah, shardigaas waa ka duwan yahay saddex shardi oo kale laadi waxaa leeyaysan soo noqnoqon hadday soo noqnoqoto shardigaas la waayo camalfalku ma ahan baadil ee haddaad rabtana waa camal sii kartaa haddaad rabtana waa camal halay karta awel camalfalku waajib u ahaa waajibnimadba meesha ka baxeen fain takararad laa laa hadday soo noqnoqoto jaaza waxaa bannaan icmaaluhaa la camalsiinteeda wa ilqaa'uhaa iyo in la camal haleeyo labada waa bannaan wujuubkiya meesha ka baxa camalfalku awel waajib u ahaa markii shuruudda afartaa la helo laakiin hadda jaa'is u noqona waajibnimadu wax ka baxaa haddaa rabtana camal halle haddaa rabtana camal si fain takararat laa laa hadday soo noqnoqoto jaaza waxaa bannaan icmaaluhaa la camalsiinteeda in la camal siiya waa bannaanya wa ilqaa'uhaa in la camal halleeyana waa bannaanya fain shi'ta haddaad rabto qulta waxaad leedahay laa rajula fi daari walaa mra'atan wain shi'ta haddaad rabtana qulta waxaad leedahay laa rajulun fi daari walaa mra'atun intaad rabta dheh haddaad rabto waa camal siinay waxaa leedahay laa rajula ma ujeeda fadxadii in la saaray ah, fi daari haddaad rabtana waa camal halaynaya waxaa leedahay laa rajulun fi daari labada waa kuu bannaan yahi ah. fain takararad laa laa hadday soo noqnoqoto jaasa waxaa bannaan icmaaluhaa la camalsiinteeda iyo wailqaa'uhaa in la camal halleeyo la yeelo fain shita haddaad rabto waa camal siina qulta waxaad leedahay laa rajula fi daari wax nin la yidhaha daarta dhexeeda kuma sugna walamra'atan haweenayna kuma sugna walamra'atan walamra'atan taas ku ekayso icraab hadda u fiirso laa rajula laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu اlisma wa tarfacu اlkhabara rajula ismu laa mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin fi daari fii xarfi jarin addaari ismu majruurun bi fii وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akhirih الjaaر والmajruur متacaliq bkhabr maxduufi wujuba تqdiru kaa'inu وla mra'aة alwaaw xarفun alwaaw xarفu caطfin laa naafiyaة mulqaat laa cano lahaa imra'atan u fiirso hadde ha hurdid imra'atan macduuf calىa maxal ism lah isimka laa maxaa nid isimka laa fiiri markaan exraabayo haddaad hurdayda ilama socotid fiiri isimka laa rajul markaan exraaba maxaa nid rajula ismlah mabniun cala alfatxi fii maxali nasbi maxalka waa ka nasbi soo maha marka maxal nasbisana halkaas ku yaalla maxalkaasaan kusoo cadfa fiiri marka wala mra'ata waxaan leeya walaa alwaaw xarf cadfin laa naafiyatu mulqaatun la camal lahaa imra'atan macduufun calaa maxali ismi illah laa isimkeeda maxalkiisaad ku cadfi ila maxalku waa nasbisanaayo walmacduufu cala lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi farxatu daahiratu fii aakhiri haddaad rabtana waa camal hallayne wainshita haddaad rabto waa camal hallayne qulto waxaad leedahay laa rajulu wax nin agsidaari ma ahaanin walaa mraatun haweenayna ma ahaanin ah, ah. laa rajulu laa naafiyatu mulqaatu laa camal lahaa rajulu mubtada marfuuc bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi fi daari fi xarfi jari addaari ism majruur bifi wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaru wاlmajruuru mutacaliqa bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun walamra'atun idhe meesha ugu fudud ka soo qaado walamra'atun war waa ku suga walamra'atun fraydler markaan hortaa lagu maro marka dambe dhib ha ahaado horta dhib dhib iskaga dhig qof ibtidaaiya lama dhibee walamra'atun walamra'atun alwaawu xarfu cadfin laa naafiyatu mulqaatun laa camala lahaa imra'atun macduufun calaa rajulun iska dhig rajulun taan rafcisan iskaga cadfo rajulun soo ma rafcisanayn imra'atu macduufun calaa rajulin wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akir intaas ma la fahmi bal intaa la soo diyaariyo baab lmunaadaa haadaa midkaanu baabulmunaadaa munaadihii baabkiisi weeye munaada waa mid loo dhawaaqay miyuu adkaada baabkaan waa fudud yahay baabulaadan yarta maahan baabkaan mar haddi halkaan lasoo garagtaa fudayd waa laakiin waxa wax u fudud yahin wax dadaalaayo waa hordaay wax uma fududa baabulmunaadaa haadaa midkaanu baabulmunaadaa kii loo dhawaaqay loo qaybiyahay baabkiisi wey qofka aad u qaybiyaydo kaalay hebelow adleen baabkii kaan laay wa xuruufu iska leeyahay ay ka mid tahay yaa yaa zaydu yaa zaydu waa kaasa midka loo dhawaaqa hamsadun ay ka mid tahay azaydu ayaa ay ka mid tahay ayaa zaydu hayaa ay ka mid tahay hayaa zaydu ay ka mid tahay zaydu hmm. marka xuruufulnidaa iskaraya waa maalinkeeda insha allah baabulmunaadaa haadaa midkaanu baabulmunaadaa munaadihi baabkiisi wey almunaadaa munaadu khamsatu anwaacin noocyaalo shana wey munaada waa shan nooc munaade waa shan nooc munaada waa meeqa nooc shan wey almunaadaa kan loo qayliya kan loo dhawaaqa shan nooc khamsatu anwaacin almufradulcalamu way ka bedelo waa mufrad calama midka koobaad mufrad baabkan waad soo barat waxa la yidhahdo haddeeran baabilada kusoo baran baabkan baabulnidaa marka la joogo mufrad waxa la dhahda maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf saasaa la yidhahda maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waaya calamna baabulcalamaad kusoo aragta mufrad calama almufrad mufrad mufrad alcalamu calama o kaas xagga dhig wanakiratu nakira almaqsuudatu oo loo qasdaa nuuca labaad nakiro maqsuudaa laydhaha nakiro waa taqaan ee maqsuudaa kugu siyaadaa waxaa loola jeedaa isimkii nakiro ahaa oo afraadda badan ka dhaxeeyey ah hal qof loola qasdaa fiiri rajul yuu ka dhaxeeyey kullu dakar baaliq min bani aadam uu ka dhaxeeyey asagiiad hal qof ula qasdee yaa rajulu aleeda hal inaad ula jeedo yaa rajul isimkii mushtaragga ahaa ee afraadda badan ka dhaxeeyey aad qof gaara ula qasde yaa rajulu rajulkaanow mid gaaraad ula qasde taasna maxaa la yidhahdaa nakira maqsuudaa waa nakiro isimka oo afraadda badanuu ka dhexeeyey asal laakiin maanta qof gaaraha loola qasdaa waaya wanakiratu almaqsuudatu wanakiratu kayru maqsuudati kan kalea waa maxay nakiro kayru maqsuudaa waa maxay macnaheedu waa nakiro macnihii loo dejiyo loo isticmaala sow afraad oo dhan kama dhaxayn macnihii loo dejiyaa loo isticmaala indhoola wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadii waa ninow gacantay qabo albaabkii masjidkan ujeedi la ahayo yaa rajulan khud biyadii u leey asaga marka ninkaani u dhawaaqa maya ayu rajul kasta gabaru yaysa un gacantay qaban ha nin inta gacantay qabto albaabkaa jirto asaga marka rajulan macnihii loo dejiyey ayuu u isticmaala waa nakiro kayru maqsuuda qofna loola qasima afraadoo dhanay ka dhaxayda waa nakiro loo isticmaala macnihii loo dejiyey yaa rajulan khud biyadi uley waa saddex afar waalmudaafu kii la idaafeeyey waa mid la idaafeeyey yaa ghulaama zaydin waa taqaana ism la idaafeeyey mudaaf ilayya ka dambeeya ulaam yaa qulaama zaydin u leey wer zayd addoonkiisio yaa qulaama zaydin dafnaygiya ka dambeeya waa mudaaf wshabiihu bilmudaafi iyo mid lagu shabahay mudaaf shabiih bilmudaaf maxaa la idhahdaa ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu haddee baabulaso kuma soo barin ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu waa shay uu gadaal kala xidhiidho wax macnaha dhammaystiraa yaa kaafilan wاlmowtu yaطlubhu dhe yaa kaafilan midka halmaansanow wاlmowtu yaطlubhu mowtkuna uu raadina isna iska halmaansan yaa kaafilan midka halmaansanow wاlmowtu yaطlubhu mowtkuna uu raadina شhantaas wey munaada kan loo dhawaaqa waa شhantaas waa mfrad calaama koow nakire maqsuudaa labo nakire kayr maqsuudaat saddex mudaaf iyo shabiih milmudaaf shantaas haye shantii xukunkoodii dhegayso marka fa ama almufradu mufrad mufradka alcalamu oo calamkaa ah iyo wanakiratu nakirada nakirada almaqsuudatu qof gaara loola qastay fa yubnayaani waa la binaynaa calaa damiyaa lagu binaynaa min kayri tanwiini tanwiin la fa yubnayaani calaa dami damaa lagu binayna waxaa ka saxsan fayubnayaani calaa maa yurfacaani waxaa lagu binaynaa wixii lagu rafci jiray saas weeye sida sawaabka fayubnayaani waxaa lagu binaynaa calaa maa yurfacaani wixii lagu rafci jiray fiiri marka min hayri tanwiin looma baahna mabni maba la tanwiiniye ilaa fii baabi daruura maahan maba la tanwiiniye min ayri tanwiinin looma baahnay min hayri tanwiinin aa la binaynaa maba loo baahnay miaal hadda soo qabso soo qabso mfrad maxaa lagu rafi jiray dama lagu rafi jiray waa kanaa mrad calama zayd waa mfrad waana calam soo maaha markaad u dhawaaqaydo danaad ku binaynay ya maxalkana waa ka nasbinay ya zaydu zaydow aad leedahay ya zaydu ya xarfu nidaa zaydu munaada zaydu mufradu calamu munaada mabniyu calى dami fi maxali naصb maxalka ka naصb yaa zaydu yaa xarfu nidaa yaa xarfu nidaa macnaada adcuna waa lagu daraa dad maskaxayda yaa xarfu nidaa'in macnaada adcu adcu ay naaib ka ta marka hore waxay ahayd adcu zaydanan u yeedha anigu waxaan u dhawaaqa waa zayd adcu zaydan zaydan u yeedha waxaan u dhawaaqaya waa zayd saasay ahayd adcuudiyaa layska xadfin kartaa laga soo bedel qaad naa'ibay ka tahay ya-dan yaa zaydu zaydow a laga dhigay marka yaa xarfu nidaa maa naaba adcu zaydu mufradun calamun waxaa tira zaydun munaada mufradun calamun zaydun munaada mufradun calamun mabniyun calaa dami fii maxali nasbi maxalka mufrad wixii lagu rafci jiray aan ku binayn sooma jeedin ilaa mufrad dhamaa lagu rafci jiray soo maaha dhammaadiyaan ku binayn rajulu waa la mid waya rajulu nakire maqsuudaa wa rajul waa mufrad mufradna kala qaad ma lahayn mufrad oo dhan damaa lagu rafci jiray damadiyaa lagu binayn yaa rajulu ninkaanow dhe rajulu lafdigu waa nakiro laakiin maanta qof gaaraha loola jeedaa yaa rajulu ninkaanow yaa xarfu nidaa manaada adri rajula munaada nakiratun maqsuudatun mabniyun calى dami fii maxali naصbi maxalka ka nasb musane maxaa lagu rafci jiray musane xaa lagu rafci jiray baa muxarifat alaabta xaraam alif soo ma aha munaada hadduu noqdo alifkeed ku binaynay yaa zaydani labada zaydo yaa zaydani jamcu اlmudakari saalim maxaa lagu rafci jiri wow wowdeed ku berina yaa zayduna jamcu lmu'anasi saalim maxaa lagu rafci jiray damo damadeed ku berayne yaa hindatu jamcu taksiir maxaa lagu rafci jiray damo yaa zuyudu yaa hunuudu yaa rijaalu damadi yubnaa calaa maa yurfa wixii lagu rafci jiray aad ku dirayna warkaas ma la fahmi mufrad calama iyo nakiro maqsuudabaa ka baxan fiiriya xukunkoodii faama almufradu mufradka mufradka alcalamu calamka iyo wanakiratu nakirada almaqsuudatu loo qastay fa yubnayaani labadaas waxaa lagu binaynaa cala dami damo damaa lagu binayna maxaa ka sababsanaa nidhi fa yubnayaani calىa maa yurفac can wixii lagu rafci jiraa lagu binayna waay min kayri tanwiin tanwiin la-aana lagu binayna naxو ya zaydu waa mfradka calamka ahaa wya rajuluna waa nakiradii maqsuudada ahayd وalaaثaة baaqiyaةu saddexda soo hartay mansuubaة waa mid la kor dhigo laa kayru naصbo waxaan ahayn jaaئisun mid banaan maa laa hayru naصbi jaaئizan wax aan naصba ahaynu kuma banaana u fiirso wax aan nasbo kuma banaana soo ma saddexda soo waa maxay shantii waxaad ka jartaa mufrad calam ah ka jar ah, mufrad calam ah ka jar iyo nakire maqsuudaa labadaas ka jar soo haray nakire kayr maqsuudaa ko mudaaf labo shabiih bilmudaaf saddexa soo hartay soo maaha qofka indhihiis inay Mhm. waay ka soco saddexda soo hartay waalaatu saddexda albaaqiyatu hartay mansuubatu waa la kordhig saddexda waa la kordhigaa laa hayru waxaan nasba ahayn jaa-isa ma banaano saddexda soo hartay waa la nasbina haye nakire kayru maqsuuda noo soo qabo yaa rajulan khud biyaddi yaa rajulan yaa xarfu midda maanaabaad oy rajulan munaada nakira hayru maqsuuda mansuub wa calaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akiri waa la nasbina waa nakire kayru maqsuuda rajulan munaada nakira hayru maqsuuda mansuub wa calaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akiri haye mudaaf waxaa leedahay yaa qulaama zaydin yaa qulaama zaydin yaa xarfu nida qulaama muraada mudaaf mansuub وcalaamaةu naصbi فadxaة ظaahiraة في akiri mudaaf zaydin mudaaf ilayh majruur وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akiri haye shabiih bimudaaf shabiih bimudaaf ma اtasala bihi شhayء min tamaam macnaahu yaa kaafila midka halmaansanow wاlmowtu yaطlubhu yaa kaafila ya xarf nida ma naabad kaafila munaada shabiih bimudaaf mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri walbaa waalaatu saddexda saddexda albaaqiyatu hartay mansuubatun waa mid la kordhigo laa kayru wax aan naslahaynuu jaa-isan mid banaan ma munaadana halkaasaan uga gudubnay baabu lmafcuuli min ajlihi baabulmafcuuli haada mid kaanu baabulmafcuuli min ajlihi mafcuulu min ajlihiga baabkiisi weeye baabulmafcuuli min ajlihi saddex magac uu leeyahi karo fiiriya mafcuulu min ajlihi mafcuulu liajlihi mafcuulu lahu saddex magac u leegi karo mafcuulu min jlihi mafcuulu liajlihi mafcuulu lahu saddex magacu kalu leeyahy mafcuulu min ajlihi mafcuulu liajlihi mafcuulu lahu saddexaas magacu le waa isku mid saddexdaa daarata waa isku mid baabu mafcuulu min ajlihi mafcuulu min ajlihiga baabkiisa hada maxalu whuwa mafcuul min jligu al sm waa ism ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo mafcuul min ajli haddaad maqasho waa ism ismkaasoo almansuubu la kordhigay majruurna ma noqdo marfuucna ma noqdo mafcuul min ajlihi waa ism mansuuba ee ma noqdo majruur marfuucna ma noqdo ma la fahmayntaas alladii waa ismka yudkaru la sheego bayaanan caddayn daraaddeed lisababi wuquuci اficli ficilka dhicidiisa sababteedii la cadayna isimkaas wax kale looma sheego ficil ka horeeyaa dhacay ficilkaas sababtu u dhacay buu caddayna ficilka ka horeeya sababku u dhacayuu kuu caddayna faa'iido weynaad ka heli sababta ficilkaas u dhacay buu kuu sheegay saasaaba loo sheega isaganaba in sababta lagu caddeeyo alladii waa isimka yudkaru la sheegaa bayaanan liajli bayaanin caddayn daraaddeed lisababi wuquuci اlficli ficilka dhicidiisa sababteeda la caddayna naxwu wadalika miaalki naxwu qawlika waa hadalkaadoo kale qaama zaydu zaydaa istaagay hadda fiili taanana waa ficil maad waa taqaan zaydun waa faacilkeedii mafcuulu min ajliga waa ijlaalan ijlaalan weynayn darteedu istaagay fiili ijlaalan ism weeye waana mansuuba waa kor dhigan yahi soo ujeedaa indhameedlaada sooma kordhign haye muxuu caddaynaa sababta faa'iidada loo sheegay waa maxay ficilka ka horeeya qiyaamka zayd istaaga zayd sababta keentay sababtaasu kuu caddayna waxaa lagu yidhi ijlaalan weynayn darteedu u istaagaa licamrin uu weynayna sababta u istaaga camar uu weynaynayo camar xagga soo socda safar ka yimid u ark inta istaagu ka ah, marka sababku waa maxay uu istaagay ijlaalan licamrin marka ijlaalan maxay noo caddayday sababa qiyaami zayd ah waxay noo cadayday sababtaysay u istaagay qaama ficlu maadin mabniin cal fathi laa maxall min acraab zaydun faaclu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri jlaala mafcuulu min ajli mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri licamrin allaamu xarfu jari camrin ismu majruuru bilaam wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaru walmajruuru mutacalaqu biijlaal ijlaalkaad ku tacalujinay alwaawu faariqatu bayna camrin wa cumara fii xaalatay rafci wاljari ama fii xaalati naصbi fala ltibaasa baynahum waqasatuka nihu adaan kuu soo qastay waqasatuka adaan kuu soo qastay ibtiغaaءa macruufika wanaagaaga dalbid aan dalbayo darteeda kugu soo qastay hadda fiiri ibtiqaa'a waa isim waana mansuuba waa kor dhiganta sababta loo sheegana waxay tahay ficilka ka horeeya sababku u dhacay waa kuu soo qasbi xad ii soo doon ibtidaa macruufika war waxbaan kaa rin macruufka waa waxsiinta macruufkaagaan rin inaad wax ii qabataan marka ibtiqaa waxay caddayday qasadada ficilkaas sababka uu u dhacay qofkaa ku yidhi qasadtuka waa kuu soo qasbi aniga ku imi so uma baahni inaad fahanto ficilkaas sababta u dhacay sababta qasadka keenay wuxuu ku yidhi ibtiqaa macruufika war macruufkaan kaa rin macruufkaagaan dalbaay wa qasatuka qasatu ficlu wa faacilu wاlkaafu damiiru nasri mutaصil mafcuul bihi mabniyu cala اfatxi fi maxali nasbin iska dhamayst wاlkaaf damiiru damiiru nasbin mutasilu mafcuul bihi mabniyu calى اfatxi fi maxali nasbin ibtiqaaءa mafcuul min أjlihi mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة shaakiri ibtiqaaءa mudaaf macruufi mudaaf ilayhi majruur وcalaamaةu jari kasraةu daahiraة shaakiri macruufi mudaaf wlkaaf haddana mudaaf ilayhi kale mabniyu calى اfatxi fi maxal jari laba mudaaf ilayh iska daba dhacda baab اmafcuuli macahu allah subxaanaه wa taعalى aclam salى اllah وsلم عalى nabiyina